alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaعin allahuma اnfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اimam abu cabdillahi mxamed ibn ismaaعiil ibn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu bayc اlxaطb wاlkala wuxuu ku saabsan yahay bayc اlxaطbi xaabada iyo qoryaha gadashadooda in la gadan karo wاlkala-i wa bayci اlkala-i cawska in la gadan karo iyo dooga iyo waa goorma bacda alxiyaaza qofku markuu intuu soo gurto uu meeshii caamka ahaa dadka ay ka wada dhexeeyey soo ka soo gurto uu asaga si gaara uu awooddiisa iyo dhaqaalihiisa iyo xooggiisa ugu bixiyo waa si iibsan karaa iskama hor imaanayaan marka xadiidkii nabiga alayه الsalaam uu yihi annaasu shurakaau fi ثalaaثa dadku saddex shay shirkad bay ku yihiin almaau wاnnaaru wاlkala biyaha iyo dabka iyo daaqa iyo xadiidkan baabkan hadda uu musanifku u baabaystay iska hor imaan mahayaan waxaa caamka ahee dadku iyo xoolaha ay dadku ay maarata intifacsadaane caamka waa la wada leeyahay ninkii marka dadkii kamid aho soo gurta cawskiisii xaabadiisii soo gurta soo xaabaysta suuqa markaa intaa uu soo gurtay waa ku gadan karaa wey waa ku gadan karaa laakiin meeshii ay ka baxeen cawska iyo xaabada iyo duurkii dadka iyo xoolaha ay ka intifacsanayeen qofna ma sheegan karo qofna ma sheegan karo qaala xadaثana mcalى ibn asadi qaala xadaثana whayb whayb ibn khalidi عan hishaam ibn curwata عan abihi curwa bn zubayr عan الzubayr ibn اcawaam radي الlahu عanhu zubayr ibn cawaam saxaabigii jaliilkaa weeyaan axad alcasharati اlmubashariin fi اljana kamid ahaa kuwii jannada lagu bishaareeyey radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam wuxuu ka wariyey qaala nabigu inuu yihi lian yaakuda inuu qaato axadukum axadkiin axbulan xarko jamcu xibaal inuu xarkihiisa soo qaato oo fayaakuda uu soo xumbaarto xusmata min xaطabin xagal xaaba ah intuu xarkihiisa qaato oo meesha xaabada iyo duurka aado iyo hawdadka markaa xaabo intuu soo gurto xarkihiisa kusoo xidho oo dusha intuu soo saarto dhabarka kusoo qaato suuqa uu la imaado oo fayabiica uu gataa oo fayakufa allaahu ilaahay uu ku dhowro bihaa bisababi hada alcamal camalkaa iyo shaqadaa iyo xaabagurashadaas ilaahay uu ku ilaaliyo wajhahu maa wajhi wejigiisa maa waj la yihahdo waa cirdiga sharafta qofka iyo karaamadiisa uu ku ilaashado yaa khayran oga khayr badan min an yas'ala annaasa inuu dadka weydiisto ucdiya la siiyaa am munica loo diidyaa ama hala siiya amaa loo diido meeshuu dadka uu shaxaabi lahaa wax weydiisan lahaa waxaa u dhaanta xaabo inuu soo gurto oo suuqa intuu keensado uu iibsado taasaa uga khayr badan saasuu nabi sala allah alay waali wasalam yihi su-aasha bini aadamka wax dhib badan qiyaamahana wuxuu imaanaya qofka su-aasha badan wejigiisa waxbaba ka oolin wax haba yaraatee hilib iyo maqaaroo saaran muusan jirin marka shaqa culus oo muruqmaal ah oo gacmihiisu ay maaragtay qofku diirmaan oo dushiisa iyo degtiisa uu cule saaro yaa u dhaanta inuu dad su-aasho shaahidka hadda waxaa weeyaan tarjumada xadiidka wuxuu ka waafaqsan yahay meesha uu nabigu yihi calayh الsalaatu wasalaam fayabiica fayabiica fayakufa allahu biha wajha yabiica inuu iibiyo marka in xaabadii la gadan karo oo cawskii la gadan karo oo lasoo guran karo la iibsan karo ayaa laga qaata xadiidka qaala xadaثana yaxya bnu bukayr xadaثna layث بن sacdi عan cqayl بn abi khalidi عan ibn شihaab huwa الزhriy mxamed ibn mslim عan abi cubaydi mawlى cabdالرaحman ibn cawf anahu samca aba hurayraةa radي الlahu canhu maqlo yaqulu leh qala rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslm nabiga wuxuu yihi lan yaxtaطiba axadukum axadkiin inuu soo xaaba gurto xusmatan xagal majmuuca min alxadb baa xusma la yihahda inuu xagal soo gurto xaabaa calىa dahrihi dhabarka uu soo saarto iska dhaaf gaari dameer iyo muxuu ahaa waxyaalo kale oo uu kusoo qaato dame iska dhaaf dusha inuu soo saarto yaa khayr lah oga khayr badan min an yasala axadna qof inuu weydiisto oo fa deena uu siiyo qofkuu weydiistay oo imnac u diido hataa hadduu siiyo waxaa u dhaami laheed inuu waxba weydiisanin xadaanaa ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa hishaam hishaam ibnu yuusuf asancaani wey qaadi sancaa ana bna jurayj ana bna jurayjin cabdilmalik ibn cabdilcaziiz akhbarahum qaala abaranii ibnu shihaab ay u warramay an caliy bni xusein ibni aliy an abihi xusein ibnu aliy an abihi caliy bni abi aalibin radia allahu canhum sanadkaa horena musalsal bizubayriyiin biaali zubayr buu ahaa kana waxaa way musalsalun biaali cali ayib caliy bin abi aalib radia allahu canhu qaanahu qaal asabtu shaarifan buu leh waxaan helay oo qayb ahaan aan u helay shaarifan hal weyn shaarif waxaa la dhahaa almusinat alkabiira min almuuq geela neefka weyn ee yaa la yidhaahdaa hasha weyn ee qawaarta ayaa waxaa la dhahaa shaarif maca rasuuli lahi sala allahu alay wasalam nabiga la jirkiisii fii maqribi yowma badrin maalintii beder haniimada laga helay kufaaru quraysh markii meeshii gabagabadii laga adkaaday toddobaatanna waa laga beder galabteedii yaa waaa yay soo degtay inay qaniimadu ay xalaal u tahay dadku ay qaniimaysan karaan inay dadku wax aniimo ah oo ilaahay uu noo xalaaleyey subxaanahu watacaala markaa kadib bay soo degtay fakuluu mimaa hanimtum soomeen waka markaasaa la qaybiyey xoolihii saddex beri markuu nabigu joogay calayh salaam kadib waa la qaybiyey waxaa kusoo hagaagtay marka cali hal shaarif ah hal weyn baa kusoo hagaagtay qaybtiisa saamigiisi qaala wuxuu yidhi waa cadaanii rasuul اllah nabiga calayh salaam wuxuu isiiyey shaarifan ukhraa hal kaluu isiiyey nabiga calayh salaam oo igu daray waa nin aroos inuu gabadhii faadimo aheed aroosuu rabay dhaqaalana ma hayo marka kaalaa looga dhig waa la kaalmeeyey qofka hadduu aroos iyo maamaahanayo arrimaha ku jiro kurba culus baa saaran in marka loo xoologooyo oo la garab qabto oo la saacideeyaa fiican nabiga marka halba ugu daray oo khumusulkhumuskii nabiga calayh salaam ku hagaagay iyo wixii masaalixul loogu talagalay ayuu nabigu tasarufay oo cali ka siiyey xabaddaas hashaa kale faanaktuhumaa labadii halaad baan intaan soo xidhxidhay yaan anaktuhumaa waxaan ku dabray oon fadhiisiyey yowman maalin waxaan jugiyey oon fadhiisiyey cinda baabi rajulin nin albaabkiis agtiisa min alansaar reer ansaareda nin reer ansaarada gurigiisii albaabkiisii yaan labadii halaad intaan dabray baan fadhiisiyey buu yidhi wa ana uriiddu waxaan doonayaa an axmila inaan kusoo xumbaarto oon kusoo rarto calayhimaa labada halaad idkhiran idkhir wax dhikrigoo nagaar ahoo caws ahaana buu ahaa oo reer maki iyo madiine ay isticmaali jireen dadka maaratay tumaalada iyo biraha sameeyana ay dabka ku orashadaan guryahana daashashka iyo wax la kor saarto xabaalahana qubuurtana iilka iyo muxuuha uxudkiiyo loo isticmaalo idkhiran liabiicahu inaan idkhil soo guradeenna aan suuqa keeno oon ka gado dadkii saa'iqiintahaa ee dahabka iyo biraha iyo kuwa dhalaalinayay inaan ka iibsadaan rabaa buu yidhi si u kaalmaysta dee waa kana wuxuu le wamaa ciisaa'iqun bani qaynuqaac waxaa ila jiro oo i raacaya nin saaiqa saaiqa waa kuwa dhalaalaya birta iyo alxanka iyo muxuuha dahabka iyo fida waxaasay dhalaaliyaan min bani qaynuqaacin reer bani qaynuqaacay la socda fa astaciina bihi alaabadaasi waxaan rabaa inaan u kaalmaysto calaa waliimati faatima faatima binti rasuulillaah arooskeedii oon rabay inaan aroosto yaan rabaa inaan barxoogo kaalmaa ah, aan ku kordhistaan rabaa buu yidhi halahan iyo waxa aan kusoo shaqeeyo waxaas aan isku dardari rabaa buu yidhi wa xamzatu bnu cabdilmualib xamse binu cabdimualibna yashrabu wuxuu cabaayaa fii daalika albeyt guriga aan halaha ku hor xidhay hortooda aan ku hor xidhay hasha guriga hortiisaan ku xidhay gurigaasuu ku jiraa wuxuu cabaayaa khamradii waa intaan khamrada weli la xarimin sanadkii koobaad ee hijrada yaa markaasi dhammaato beder baa laga soo gadoomay sanadkii labaad ee hijrada sanadkii labaad sanadkii saddexaad ee muxuu ahaa uxudna lama gaarin oo uu ku shahiidi doono marka weli khamradii xaaraan ma aha wuxuu leeyahay wa xamzatu bnu cabdilmualib waa adeerkiis xamze binu cabdilmualib iyo abu aalib iyo nabiga aabbihiis iyo walaalay ahaayeen marka cali iyo nabigaba xamze adeer u ah yashrabu wuxuu cabaayaa fii dalika albeyt gurigaas macahu waxaana la jira oo dadka meesha fadhiya kamida ah, qaynatun haweeney heesa ah almuqaniya tu heesa aha meesha fadhida oo ragga khamrada cabsiinaysa oo qayilka iyo arrimaha iyo marqaanka waxaas ayay usii kusii kicinaysaa waxbay qaadaysaa fa waxay tihi hadalladeedii markaa waxay ka tustay un halahan inuu xamze maanta intuu u gowraco halkaasi ka tustay gabay marka iyo waxay qaadee buraanbur waxay tihi alaa yaa xamzu lishurufi niwaa'i wahuna mucaqilaatu bilfinaa'i hadallada noocaasi qaaday alaa ah, yaa xamzu xamzow lishurufi halahaasi jamcu shaarif weeye shaarifna waa soo sheegna harsha weyn weeye anniwaayo ee burburane kuruska weyn wahuna mucaqilaatun bilfina guriga ardaagiisa ku dadabran yihiine daci sakiina fi labaati minhaa wadarijhuna xamsatu bidimaai bay tiri ah, inta aad qaarato sakiinta ee toorida la boodo tooridaasi dhiig u yeel dhiig u yeel bay tiri ah, maxay dhihi jireen hadduu bururka muxuua ah, hadduu kaarun yahay bilaabaha dhiig u yeel wey wadarijhuna xamsatu bidima wacajil min ataayibihina sharba qadiiran min abiiqin oo usoo dedeji dadkan sharaabka cabbaaya dirba harahaasi meesha u macaan ee kuruska iyo beerka iyo intaa intaad dirba ka soo boobsiiso soo goyso dirba waxaad noo keentaa dheri mid la solay iyo mid biyo lg noo keen bay tiri ah. cali markiiba malaa bay ka tiri toorid buu la booday haliib isku sii daayay halihii ayuu isu sii daayay labada halaada meesha ku xidhnaa fahaara ilayhimaa waa ku booday xamzatu xamza bisayfi sayftu buu kula booday fa wuxuu soo gooyey asnimatahumaa labadoodii kurus wa baqara wuxuu jeexay khawaasirahumaa kelyahoodii ka dooxay yuu uma akhada la soo baxay min akbaadihimaa beerarkoodii jamcu kabad akbaadihimaa beerkii buu kala soo booday inta kuruskana waa jaray hashi ma gawricin si loo cuno oo u dhammaato kuruskiina waa ka soo jirtay beerkiina waa kala soo baxay waa ka isagoo islaantii ah, ayadeed iyo amarkeeda dirba waa nin khamraysan wey oo sakraan ah, oo wareersan radia allahu canhu qultu libni shihaab baan waxaan ku yidhi buu leeyahay wa min asanaami kursihiina maka gooyey ninka qultudale waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo eh, ibnu jurayj wuxuu leeyahy oo oh, kursihiina maka gooyey hashi halihii labada halaad ah, markaasuu wuxuu leeyahay qaala faqad jaba baan ku idhi asnimatahuma haa waa ka gooyey fadahaba biha markaasuu la tegay oo meeshii waxa lagu cabaaya khamradii buu la tegay isagoo tooridoo dhiig miirana iyo waxaan wata oo quruskii iyo beerkii wax la ordaayay qaala ibnu shaaba wuxuu yihi maxamed bnu muslimkii qaala caliyu radi allahu canhu ba wuxuu yidhi fanadartu waxaan fiiriyey ilaa mandarin afdacanii cali wuxuu ku maqnaa in hala geelan awrtan ama halahan wixii lagu rari lahaa ee ama muxuu ahaa qobtabkii iyo garbaashkii iyo xarkihii iyo wixiibuu yuu doontayba ah, waxaanu ku maqnaa oo dadka soo weydiisanayay hadduu soo baxayba sagoo xarkihii wataba wuxuu arkay labadii haraadoo degalkeela ilmiyo calooshii ka soo dhacday ayuu arkay kursihiina laga jaray war waayo siyaa yeelay hadduu yii la yihina adeerkaa xamsa la yidhi yaasaa ku yeelay muxuu samayn adeerkii ma aadi kare xagga nabigu isku sii daayay sala allahu alيh wasalam wuxuu leeyay faataytu nabiy allah nabigii ilaahay baan u imaad wa cindahu zayd bnu xaariata zayd bnu xaaria oo nabiga alayh salam aad u jeclaa mawlihiisana ahaa uu la fadhiyo faahbartuhu khabra warkii baan u sheegay riwayo kale waxay caddaysay markuu soo baxayba nabiga wuxuu yidhi walla ninkan waba waxbaa qabsaday maanta bidhaantiisi markuu arkayba ninkaas waxbaa ku dhacay dhibba haysta oo nin cagajiida oo xanuunsanayo ooyayo ilmeynaya oo wuu gara uu dareemay rasuulka alayh isalaatu wasalaam marka waa u sheegay wuxuu yidhi xamza sidan ii galay fakharaja waa soo baxay nabigu isla markiiba umacahu zayd intuu goyiisi dharkii soo qaatay nabiga alayh salam wuxuu yiri zayd ow iraac baladna ina kici haddii meel qaylo ka yeedha waa inaad dad hore usii qaarato wax dhici karaa war umayst fainalaqtu macahu waan raacay buu ley zayd calina waa soo raacay fanalaqtu macahu fadakala calaa xamzata xamsu u galay guriguu ku jiray fataqayada caleyh waa u cadhooday nabig alay slam waa u cadhoodo wax fiican maada samaynina waa canaantay farafaca xamzatu basarah xamzo araggiisiibuu kor u taagay nabigana waa kor taagay alayh salaam si yar aad garanaysooo sakraan qof wareersan oo khamraysan oo aan caadi ahayn bacd aribaayaat intuu hoos u fiir ka bilaabay yusacada nadara ishii hal antum maa antum wax kalaa tihiin ilaa cabiidun liaabaa'ii ani aabbayaashay addoommhiisi un saba tihiin idinkana hadlay nabigu saa ku jeeda sala allah alay wasalam nabigu waa gartay ninka inuu khamraysan yahay oo caqligiisi tegey waa gartay yuuna teorida marka kugu dhufan ama waranka intaad sii jeeda buu nabigu alayh salaam ka fikiray fa rajaca rasul lah sal slam waa baxay yuqahqir asagoo gadaal gadaal u baxaaye xataa kharaja canhu ilaa u ka baxay gadaal gadaal buu usoo baxay si uu hadduu sii jeedsado uuna ugu dhufanin laanno ninkan ka soo qaad ma laha waa khamraysan yahay muskir weeyaan welina khamrada lama xarimin oo intaan weli la xarimin bay ahayd wadalika qabla taxriimi اlkhamri waa ka kule waa intaan khamrada la xarimin marka arrintaa dhacayso waxayna tusaysaa alkhamru um اlkhabaaih khamrada wax allaala wixii khabiida oo xun bay hooyo u tahay waa kan oo amwaashii dadka way baabi'isay oo cirdigii iyo sharaftiibaa meel lagaga dhacaya tiisi iyo tii xataa saxaabada iyo waxa maanka dooniya oo caqliga dooniya oo maskaxda bedela waa wax allaala wixii xaaraan oo dhan buu aabbo u yahay maxaa yeelay daruuriyaadka oo idilba cagtu marnay qofka qofka hadduu maskaxdiisa ay tagto oo uu maankaasi wixii dooninayo u isticmaalo shantii daruuriyaadka ahaa shantiiba wuu mari diintii cagtuu marinaya oo diin ninkaas ma hayaan salaadihii iyo cibaadaadkii iyo daacadii iyo alla kacabsigii wax badan buu baabi'inaya maalkii waa ku ciyaaraya cirdigiisi iyo sharaftiisi iyo karaamadiisi iyo dadanimadiisii meel buu kaga dhacay waxaa weeyaan dee naftina waa kan naftina dhibaato u geysanaya tiisa ka bilow isaga oo naftiisa dhibaato ugeysan dadka kale oo dhib u geysanaya intaba way dhacdaa saa darteed baa waxaa soo aroortay alkhamru umu lkhabaa'ifi wax allaala wixii khabiida xun bay hooyo u tahay riwaayat nasaa'i ayaana kutusaysa qisadii mashhuurkeeheed ee cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu kaga sheekeeyey baabulqadaa'ici wuxuu ku saabsan yahay qadaa'ici qadaa'icdu waa jamcu qaiica waxaana hadda loo jeedaa ninka madaxda ummadda muslimiinta u ah in uu awood uleeyahay dhulka caamka ee laisku leeyahay inuu qof wax u gooyo ah, yani waa kaa soo maray axyaa amwaat baabu axyaa amwaat man axyaa ardan mayita fahiya lahu culamada qaar inay qabaan in dhulkaasi maamulkaa iyo dowladdaa markaa jirta ay maamulayso oo ay qof u gooyn karto tiibuu hadda ka hadlaayaayo haddii dhulka waa laisla leeyahay sax cawska waa isla le dog waa isla leeyahay lakin hadduu yihahda booska iyo intaa intaas hebel baa loo gooyo warqad loo gooyo asagaa iskale xataa yuuna weli asaga nooleninba xadaanaa sulaymaan binu xarbi qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can yaxya binu saciid alansaari qaala samictu anasa bnu maalikin radia allahu canhu qaal araada rasuulu lahi sal slam wuxuu damcay an yuqطica min albaxrayni meeshii baxrayn la dhihi jiray hajar iyo axsaa iyo hadda yaa la kale isku daro yay baxrayn noqonayaan baxrayntan hadda ma aha khaliijka kamid ahee sacuudiga hadda ku taalla meeshii baxrayn la dhihi jiray alaxsaa baa la yihahdaa yaa wuxuu damcay nabigu inuu u gooyo saxaabada ansaar weliba reer ansaareed buu wuxuu damcay abaalgud in ooga dhigo madiina loogu imaaday beertoodii dhulkoodii waxoodii degaankoodii wax badan bay tareen oo hurayn yuuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa marka maanta haddii futuuxaad iyo khayr badan muslimiintu ay heleen dhulkaa in wax looga gooyaa la damcay taasuu nabiga damcay faqaalat ilansaar ansaar karamkoodii iyo qiimahooda fiiri waxay dhaheen xataa tuqdica liikhwaanina ilaa aad walaalahaana min almuhaajiriina muhaajiriinta kamida aad wax oga goyso mil aladii taqdacu lana intaad noo goynayso anaga keligaa noo jari mayst walaalahana muhaajiriinna dhulsi anaga reer aansaaranu keligaana boosasna na maaye waa karamka iyo qiimaha ay lahaayeen bay kamid tahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay laakiin abaalkaa iyo qiimahaasi ayagu ay muujiyeen wuxuu nabigu tusay oo maclam min calaamaati nubuwa ah in ayaga abaalkoodaasi laga dhici doono oo dadka madaxda gadaal imaan doona ay sidii la rabay ansaar ayna wax u ogaan doonin markaasuu qaala nabig wuxuu yihi satarawna bacdii waxaad arki doontaan aharatan baad arki doontaan in wixii aad dadka lala si gaara ah dad loo siiyo oo idinka baynana qadiyaba aharada waxaa weeyaan shay mushtaraga oo la wada leeyahay oo dad lagu khaas yeelo marka waxaan hadda aad wada laheedeen oo waxaad arki doontaan dad gaar loo siiyey oo idinkeennana qadiyabaad arki doontaanba marka dhibaatada markayna qabsato xasra iyo nidaame iyo cadro iyo cadaawada idinkan ha dhalanine iska sabra haddaad sabirtaan maxaad helaysaan xawdkaygaa inoo ballana buu nabig alay isalaatu wasalaam fasbiruu sabra xataa talqawnii ilaa ad ila kulantaan oo aad xawdkayga igula kulantaan buu nabi sala allah alay wasalam waa dhacday marka sidii uu ka sheekeynaya rasuulka sala allah alay wasalam wuxuu yidhi yakuru nnaas wa taqilu lansaar dadku way badan doonaan ansaarna way yaraan doonaan ilaa ay ka noqdaan cusbo cusbad oo kale cusbada haddi marka cuntada kale laga hadlaayo wax yar baa dhariga lagu ridaa wax yar baa lagu ridaa saasuu ku cabira nabiga sal l slam baabu kitaabati lqadaayici goyntaasi qofka dhulka loo gooyey inaynan af keliya noqon inay la qoro oo sukuugtii iyo muxuu aha waraaqahan hadda la isticmaalay dadku isticmaalaan eh, muxuu aha totaldiidkii iyo waxaasoo kale ama sabar iyo wax in la qoro si qofkan asaga waxa uu sheeganaya hadhow berri ka maalin uu xujo ugu noqoto baqraatiya caddayn ugu noqoto qoraal in la sameeyo wa qaala leyt baa wuxuu yihi can yaxya binu saciid can anas radi allahu canhu qaal daca nabiyu sala اllahu alيh wasalam alansaara buu u yeehay liyuqdaca lahum in faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah in facalta haddaad siaas samaynayso faktub anaga inaad noo qorta rabtaa soo maaha uktub liikhwaanina qoraal marka in la sameeyo min qurayshin reer quraysheeda muhaajiriin bay ku wadaan bimilihaa waxaad anaga noo goysay oo kale falam yakun dalika cinda nabiy sal slm wax u qaybsama muhaajiriin iyo ansaar nabiga ma haynin marka haddii ayaga laka istaageen oy dhaheen waxaan ku xidhannahay muhaajiriin nabiga alayh salaam waa ka tawaqufay faqaala wuxuu yidhi inakum satarawn waxaad arki doontaan bacdii aaara ah, waxaad lahadeen ood wax ku lahadeen oo dad gaar la siinaayo ya arki doontaan qabyaalad ba iska dha rabto fasbiruu sabra xataa talqawni ah, yani waa noocoo ah u eg hadda qabyaalad u eg wey wixii dadku ay wada lahaayeen oo dad gaara la siiyo kuwa kalena la riixo wax lagu riixaba ama dhul ha lagu riixo ama qaws lagu riixo ama ma ahee si kale un madaxdii oo isku celceliso oo kale kay laa yakuna duulata bayn alaqniya isku celcelis arrimahaasa marka baabun wuxuu ku saabsan yahay xalbil ibili cala almaa geela in la liso calalmaayi cinda almaayi baa loo jeeda biyaha markii geela uu soo cabo oo dowga iyo sabada iyo muxuu ahaa hilooyinka u imaada biyaha u cabo inta badan geela iyo nirgihiisa way way way isku waxaa imaatay inuu geeli uu mogabo oo uu caana laga helo ay isnuunuugaan baa dhici karta marka ma xilligaasi meelahaasna masaakiinta iyo fuqarada yaa imaato oo wax ka raadsata marka dadka ayaga ee masaakiinta meesha imaanaya xoolaha u lisa wey xadaana ibraahim bn mundir qaala xadaanaa moxamed ibnu fuleex qaala xadaanii abi abi fulex ibnu sulaymaan wey can hilaal binu caliy can cabdiraxmaan bin abi camrata can abi hurayra radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alيh waalih wasalam qaal min xaqi اlibili geela xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a an tuxlaba in la liso cala lmaayi biyaha korkooda markii xoolaha sooay soo arooraan geelu in dadka loo liso ceelasha jooga webiyaasha jooga meelahay ka cabaayaan xoolaha dadka imaaday ama musaafirka ama masaakiin waxu doontaya in loo liso oo aan loo diidin xuquuqda lagu leeyahay bay ka tahay bu nabi sala allah alيh ali wasalam ti zakada un inaad fiirisa maaha oo tiraada inu zaka unbaa lagu leeyahay caanahayga shaqa kuma lidin xuquuqday ka tahay caanaha in loo lisana masaakiinta ay kugu leeyihiin riwaayo kale yowma wirdiha oo kii dhihi jira nabig alay slam maalinta aroorka <clears throat> qaala almusanifu baabu rajuli yakuunu lahu mamarun <clears throat> nin ay u mamar meel la maro aw shirbin ka cabo fii xaaidin beer xaaidka waxaa la yidhahdaa beertan beergeedada dee bustaanta la yidhaahdo markay oodan tahay xaaid la yidhaahdaa marka xaayidkaa beertaa oodan in meel loo maro ama laga cabo qofkii xuquuqda ku lahaa meeshaasi asagana wax laga siiyo aw fii naklin geedihii timirtahaa meel loo maro inaad ogolaato wuxuu soo wadaa caraayaedkiibuu soo wadaa caraayadiibuu soo wadaa oo kale ama beecii qofku kaa gatay haddii qof wax kaa iibsado oo weli beeci oo dhammaanin uu dabca inuu beertiisa ka war doonto oo waddada uu maro oo hau diidin hau diidin qaala wa qaala nabi sal slam wuxuu man baaca naklan bacda an tu'abbar mar ninkii iibiyaa beertimireed markii la owrdhabay kadib ta'biirku waa talqiix waa camaliye oan soo maray geedaha timirtaha lagu sameeyo midka eh, lab iyo midka dhadig in lais ursiiyo oo midkan ubixiisa kaa kale la dhexgeliyo ayaa waxaa la dhahaa taabiir taabiir baa la dhahaa midkan lab baa lasoo qaada ubixiisa kii dhadig baa la dhex gelin sidaasay yay wax ku noqonaysaa oo ilahay qudradiisa subxaanaه wa tacaala talqiix baa la yidhahdaa nabigana waa u qira calayh salaatu wasalaam markuu arkay ansaar oo saas samaynaysa marka hore war waxba soconayn markuu yidhi oo ay beertii bixi weyday sanadkii wuxuu yidhi antum aclamu biamri dunyaakum sala allahu alيh ali wasalam idinkaa addunyada inayga yaqaan isticmaala marka beertii oo ta'biir lagu sameeyey oo midhihii ay ku maqan yihiinoo rajo laga qabo beertaa inay bixi doonto ayuu ninkii beertii iska iibiyey baayic buu noqday mushtari soo gatay baa beertii ku wareegay ninkii markaa mushtarigahaa beertaasi talqiixa ku maqan iyo waxaa hadda lagu sameeyey midhee la sugayo isaga maleh isaga ma waxaa iska leh kii hore lahaan jiray ayaa safartaa goosan marka haddii la yidhaha safartaas isaga goosan beertaasi warooweedii iyo ka shaqaynteedii iyo la socodkeedii iyo ka warhaynteedii milkigeedii dhulkii ninkii dambaa iskale ee mushtariga ahaa marka ma dhihi karo ninkii baayac ahaa ee hadda midhaha sugaayey ha soo gelin beerta ma dhihi karo beerta haga soo gelin wadadan ha soo marin ee muxuu ahaa ceelka ha imaanin ma dhihi karo waxbuu kuleeyahay ilena meeshan marka baabkan waxay kutusaya imkaan ijtimaaci xuquuqi fii ayni fii cayni waaxid laba xaq inay hal caynah ay wada geli karto waa hal beera oo nina uu midhaha soo socda kuleeyahay nina milkigeeda iyo mustaqbalkeeda uu leeyahy marka wuxuu leeyahay man baaca naklan bacda an tuabar intii lou rabay kadib fadamaratuha meelaha ka soo bixi doona lilbaayici ninkii hore lahaan jiray ayaa goosanaya walilbaayici waxaa marka u banaan almamaru makaano maridi ayuu leeyahay wasaqyu waraawina waa leeyahay inuu ka waraabo xataa yarfaca xataa yarfaca himaar ilaa midhihii uu ka goosto ilaa beertuu ka goosanaayo beertiisu warawsan midhihiisu wuu fiirsani wadadiibu u qaadi wakadalika rabu lcariya cariyada rabbigeeda ninka iskalena waa saas caariyada baabulcaraaya baan soo marayo geedihii timirtahaaye uu qof yidhi masaakiintii uu yidhi idinkaa goosanaya beerta wax ka soo baxa haddii aad tidhahda geedahan wixii ka soo baxo masaakiinay idinka fiirsada oo idinkaa iska leh masaakiintii hadday dabcaan inay beertooda soo fiiriyaan oo ay dhahaan maanta ubaxa ma soo saartay muxuanta muxuu ahaa mankii ma saartay midhihii ma soo baxeen ma bislaadeen inay dhahaan daba ay fiirsadaan ha u diidin ha u diidin ila weesha wax ku leeyihiin akhbaranaa cabdullaahi binu yuusuf ataniisi qaala xadaanaa leyf qaala xadaanii ibnu shihaab aلzuhri can salim bn cabdillaahi can abihi radia allahu canhu qaala cabdullahi bn cumar samictu rasuula اlahi sal slam baan maqlo yaquulu liman ibtaaca naklan ninkii geetimireed soo iibsada bacda an tu'abbara markii la awrdhabay kadib fahamaratuhaa midhaha la tawaqucaya inay soo baxaan lilbaayici ninkii hore ee iska iibiyey ayaa iskale oo ku soo noqono goosan ilaa an yashtarida almubtaacu midkan mubtaacahe soo iibsaday inuu shardista mooyeene oo hadduu yihahdo beertan iyo waxa ku maqane laga sugaayaba waan kaa gatay oo beecaba lagu daro markaasi kii baayacaha hore waa iska baxay waa baxaya laakiin shardiga hadduuna la imaanin beertaasi waxaa kasoo gu'i doona ninkii horaa iskale waman itaaca cabda ninkii addoon soo iibsada walahu maalun isagoo xoolo leh oo sayidkiisibaa kharaaj iyo wax intuu saaray wuxuu inta haddaad keento wixii kale adaa iskale saasoo xoolo ku yeelan karaa bacd al-a'ima si afshaafici oo kale wuxuu leeyahay laa yamliku alcabdu shaya min almaal waxba ma yeelan karo laakiin waxaa xadiidkan ku cad inuu yeelan karo ha yeeshee laakiin xoolihiisa haddana sayidka waa ka qaadanaya waa ka qaadanaya isagaaba laftirkiisaba xoolaa waman ibtaca cabdan walahu maalun xoola leh buu iibsaday fa maaluu xoolihiisa liladii kiibaa qaadanaya o reebanaya baacahu iska gaday ilaa an yashtarida almubtaacu midka soo iibsaday inuu shardisto o yihahdo addoonka iyo xoolihiisaba isu soo raaci inuu yihahda mooyeen haddii markaa middaa hore ee ah beerta wuxuu usoo deliishaday musanifka kitaab alcaraaya iyo buyuucda kusoo qaadanaye hadda wuxuu usoo usoo deliishanayaa beerta ayada ahee la awrdhabay ninkii hore haddii uu iska leeyahay waa in waddada loo ogolaado iyo cabitaankaba wa can maalikin can naaficin can ibni cumara can cumar fi lcabdi masalat alcabdi buu ka hadlay oo man ibtaaca cabdan walahu maalunta wey xadaثana mحamed بن yuسف التنيسي محamed بن yuسف الفiryaabi wey qال xadaثana سفyاan عan yaحyى بن سعيid عan ناaفع عن بن cمر عan زayd بن ثاaبت رadي الlaه canهum qaala wuxuu yihi rakasa النabiyu salى الlaه عليه waسلم nabiga عalaيه السلاam baa rugseeyey an tubaaca الcaraaya geedaha caraayada la yidhaahdee qof la siiyey midhaheed inuu goosto in la gato waa banaanta oo ninkii dhulka iska lahaa ee geedaha bixiyey dib buu u iibsan karaa bikarsihaa gamadideeda oo hamran midha ah intii la karsiyo oo waxa ka soo baxaya laisla ogaado wuxuu dhihi karaa timirnimo ku qaato geedaha iskaga baxa waa dhihi karaa waan soo marray masladan xadaثana cabdالlahi بn mحamedi qaal xadaثana ibn cuyayna can ibn jurayj can caطا samca jaabir bn cabdillahi radi allah canهuma naha nabi sal slm can اmukhaabara mukhaabaradii buu nabigu nahiyey dhulka in lagu karaysta waaa kasoo bixi doono wax kamida ayaa la yihahda mukhaabara musaaracada waa kasoo qaadana waa isku wada mid wlmuxaaqalatu buu nabigu nahiyey muxaaqaladuna waxaa weeyaan waxaa la dhahaa mukhaadarana waa la yihahdaa mukhaadara iyo muxaaqala isku mid wey waxaa weeyaan baycu asual ama baycu lxubuubi fii sumburihaa bixabatin kayla midhaha iyo galayda iyo waxaas ku dhacdaa ayadoo sabuulkeeda ku jirto in mid miisanoo miiskeeda la garana lagu gado tana la diidan yahy sababta loo diidan yah maxay tahy midkan miiskiisa la garanaya oo inta kiilo taa waa la yaqaana sabuulkase waa inta kiilo yaa lama yaqaano marka jahaaladaasa waxay kugu soo kugu riixaysaa ribo ribay kuu riixi marka ribaaulfadli baa meeshaa ka soo bixi hadda ka horna qaacidaa muhim ah fii hada albaab ayaan soo sheegnay yaa sheegi kara a abdul aljahlu bاtamaauli kاlcilmi bالtafaaduli fi اlxukmi sax wey baaraka اllah fiik marka waxaa weeyaan de haddii aad tiraado aniga jahaala igaga jirto jahaaladaasi waxaa lagu xumbaari ayagoo kala badan ribaa lfadli baa marka gelaysa waa soo marray maslada iyaduna wa can ilmusaabana musaabanaduna waxay ahayd beecu himaari calaa ru'uusi nakli bitamrin kayla geedki timireedkii midhihii saaraa oo timir hadda xirxiran oo keyladeeda la garanaayo oo muxuu ahaa kartoonkeediiy gosoladeeda ku jira lagu iibiyo ayaa iyadan la weeyaanoo inay kala bataan baa dhici karta halkaasna ribaa kaa soo geli karta wa can bayci amri himaar in la gada u nabigu nahiye xataa yabduwa salaax ilaa biseelkiisa midhaha beerta ay ka soo bislaatay si fiican iyadoon weli biseelkeeda una midhihii si fiican u adkaanin hadday galley tahay midho tahay eh, mxuu hadday midho tahay hadday xabad tahayba biseelkeeda oon caddaanin lama gadi karo maxaa yeele qofkan kusoo wareegay beerta inay ka baadaa laga yaabaa inay ka baado cudurrada beeraha kudhacay ku dhacdo yaa dhici karta bima yaakudu axadukum maala akhiihi baa soo maray walaalkiis walaalkii xoolihiisa saad ku qaadan marka asaga adi lacagtii baa qaadatay ninkii beertii waa ka baaday iyadoon bislaanin baad ka iibisay marka masaladaas iyadana loo diiday wadcu jawaayix waxa la yidhaahdo ayaa jirta wadcu jawaayix jaayixada iyo aafada ninka ku dhacday waa in la ridaa wixii duyuuna o dhan laga ridaa oo aan waxba la weydiinin wa anlaa tubaaca inaan la gadin buu nabigu calayh salaam amr ilaa bidinaari wadirham haddii la rabo beertan inaad iibsato asalkeedii iyo dhulkeedii o dhan aad la wareegayso oo xilligii la gadayna ay gaadho laftirkeeda oo buduwu salaaxi ahaa hadday gaadho lama ogolo inaad midho ku gadato waa inaad ku iibsato lacag oo kale bidinaari wadirham baad ku gadan ila alcaraaya caraayada mooyeen caraayada waxay mustatna ka tahay oo laga soo reebay beyculmusaabana waxaa banaan midho geed saaran dhulka lagu gado masaladaa bisa laga soo reebay masalatu alcaraaya qaala xadaanaa yaxya bnu qazcata qaala xadaanaa maalik can daawuud ibni xuseyn can abi sufyaan mawlaa ibni abi axmedin can abi hurayra radi allahu canhu qaal rakhasa nabiyu sal ly slam baa rugseeyey fii beeci lcaraayaa caraayada beeceedii bikharsihaa bacda kharsihaa gamadideeda oo min athamri himaara fii maa duuna khamsati awsuqin shan wusqi wax ka yar yacnii wusqigu waxaa wey waa situuna saaca lixda suus weeyaan marka shan wusqi oo min lixdana saddex boqol oo suus bay noqoni intaa wax ka yar waa laisla ogolya ma la gaarsiin karaabaa khilaaf ka taagan yahay oo qaar ba waxay leeyihiin duuna khamsata awsuqinta waa yaqiin laakiin khamsata awsuqin shaki baa galay marka walyaqiinu laa yazuulu bishaki weeyaan oo yaqiinta ku fadhiiso masaladana waa ruksa iyo daruura iyo xaaja wadaruuraatu tuqadaru biqadriha marka wixii daruuro loo ogola loo baneeyey waa inaad inteedii yaqiintaaduna aad ku kaaftoonto saasay qabaan marka shan wusqi ama duuna aw duuna khamsata awsuq shaka daawuud fii dalik yaa shakiyey qaala xadaثana zakariya bnu yaxya qaala xadaثana abu samx xamaad wey akhbarana اwaliid bnu kaiiri qaala akhbaranii bashiir bashiir ibnu yasaar mawlى bani xaariثa ana raafic bnu khadiij wasahl bin abi xahma labadaas saxaabiya ansaarta labaduba ansaariyaan wey xadaثaahu waxay u warameen bashiir ana rasuul اlahi salى الlaه alيه waslm nahaa inuu reebay can اmuzaabana muzaabanada inuu reebay muzaabanada waan ogaanay beycu himaari calىa ru'uusi الshajari bitamrin kaylan geel timireedkii midhihii saaraa in mid dhulka yaala lagu gado nabiga waa cileeyey alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ayanqus الrudabu idaa yabis waa taa ciladii ayanqus idaa yabis markuu rudabka angego ma ma nusqaama marka waxaa hadda aad fiirinayso hadhow isma leekaan doonaan marka waxaa imaanaysa tafaadul ribaawlfadli baa meesha ku dhacaysa marka baycu tamri bitamri buu ku fasiray musaabaradii waa ku fasiray ilaa asxaab alcaraaya ma laga soo reebay fainahu adina lahum waa u idmay nabiga alayh salaam kuwaas xaaje iyo daruuro laba laba suurayna laheyd caraayada yaa sheegi kara maslatulcaraaya laba suuray laheyd yaa garan kara suura ula haye shaamed masaakiin haye geedo la maaliyey marka way sabri waayeen kadib waa suura ula suura haaniya yaa sheegi kara ha kor hada kor ya tafakuh faakiha sax wey dadkan waxay haystaan timir wabay haystaan timir way haystaan waxay u yihiin rodon bay u yihiin cusub oo freshay u yihiin lacagay ku kataanna ma haystaan qoladaasna waa loo ogolaada timirtoodii inay rodba ku kataan barak allah fiikum ayib ilaa isxaaq fa adina lahu qaala abu cabdilaahi abu cabdillahi albukhaari wey wa qaala ibnu isxaaq baa wuxuu yidhi xadaanii bushayr milahu mutaabacu ku keenay soo ma artid ninka la yidhaahdo ibnu ibnu isxaaq waxaa weeye maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almadani saaxib almaazi saaxib almagaazi ah, marka waa saduuqun yudalis saduuqun yudalis riwaayadiisa waa xisaan xasanka iyo hadduu marka uu xadate iyo cancano iyo ku warin xadate uu ku wariyo oo cancano iyo siqatu tadliis laga waayo meesha riwaayadiisa sunankaa wariya sunanka imaam bukhaari hadda wuxuu kugu keenay mutaabaca wuxuuse kuu caddeeyey riwaayatu ibnu isxaaq uu bushayr ka warinaayo inuu xadaa kaga qaaday oo maanta tadliiskii meesha kumaba jiraba ibnu isxaaq hadduu xadaa ku wariyo xadiidkiisa waa la aqbali waa la aqbali laakiin mutaabacu ku keenayo sanad shardiga imaam الbukhaari ruwaadda uu shardisto ka mid maaha ruwaadda uu wax ka wariye maaratay darajada sare leh isagaa uga mid maaha lakin hadda min baabi mutaabaca ayuu ku keenay bismi الlah الرaحman الرaحيم kitaabu الاstiqraad dayn dayn dalabkii buu ku saabsan yahay alistiqraad istiqraad jamcu damcu alqard mxuu aha dalabu alqardi dalabu alqardi dayn dalabkii a dayn dalabkii qofkan inuu dayn dalbo oo uu yidhaha isii asagana laga dalbo oo loo dhaho dayntaydii isii arrintaas inay bannaan tahay wa adaa'i duyuuni deymaha in laiska bixiyo oo la guto ayaa iyadana u baab tahay waalxajri masalatu alxajri ayaduna waa ka hadli doonaa xajriguna waa xabsu tasarufi min shaksin xabsu atasaruf اlmaali min shaksin liasbaabi mucayana asbaab baa jirta in qofka loo diido tasarufkiisa xoolihiisa uu ku tasarufi lahaa dhaqaalihii xoolihiisi uu iibsanayey gadanayey isticmaalayey qalanayey hadiyeynayey qof siinaya sadaqaysanayay yaa waxaa laleeyahay laga bilaabo maanta maxkamadda waxay xukumi wax xoolo ahood ku tasarufi karta ma laha wixii aad ku cuni laheed eed ku noolaan laheyd bas ah Ah, hadduu yahay dadkaas dad aan ismaamuli karinna gacanta lagu hayn waa la maamuli hadduu asaga ismaamulayana noloshiisa unbaa loo daynaya safiihnimada keenta qofka hadduu yahay mubadir xoolaha ku ciyaaraya idaacatulmaal ayaa keenta oo xajri baa lagu samayni junuunka iyo waalida qofka haddii ku dhacda xoolihiisa gacanta looga dhigi saqiir hadduu yar yahay ooma aytaam yahay yatiim yahay waa gacanta looga dhigi waa loo haynayaa oo farsuquu minhu min waksuuhum baa la dhigi waa radbixiisi iyo cuntadiisa unbaa laga siini hadduu yahay qof muflis ah oo dayntiisa iyo xoolihiisa dayntaaba badanba daynta dadka ay kuleeyihiin iyo xoolaha uu sheeganaayo dayntaa badan intana la caymini oo quramada iyo dadkii daynta kulahaa loo qaymin isagana tasarufkii iyo xoolihii kusi ciyaaraya waa laga qaban naam xajri baa la dhahaa marka wa tafliisidu waa nooc kamida asbaabaha wax loo xajriyo tafliisku waa yani sayruurat اlinsaani muflisan qofku inuu noqdo muflis mufliskuna waxaa weeyaan saa sheegnay daymihiisaa batay daymihiisaa batay oo xoolihii lagu lahaa iyo deynta iyo xoolaha uu leeyahay deynta badan marka dadkii deynta kulahaa hadday maxkamad geeyaan oo dhahaa ninkan xoolahana nooga qabto ila xoola dad leeya oolaha isaga maba lehe aq waxaa loo leeyahay in maxkamaddu ay tiraahdo mana iibin kartid mana isticmaali kartid w markaa lagaa ogolaad mooyeen baabu man ishtaraa bidayn ninkii dayn wax ku iibsada walaysa cindahu amanu lacagna aan haynin agtiisa unan hayn aw mase laysa bixadratihi lacag maba hayaba aw mase laysa bixadratihi akhas min aluulaa laysa cindahu amanhu iyo laysa bixadratihi waxaa khaas ah laysa bixadratihi yan laysa bixadratihi waxaa loo jeedaa hadda xaadir maaha lacagtii uu iska bixin lahaa waa dhici kartaa inuu xoolo baadiye ku meelo kale wax u yaalyaalaan hadda laakiin alaabtan uu rabo inuu qaatay deen ahaan ku qaadanayo wuxuu ku bixin lahaa agtiisa ma yaalaan waase heli karaa amaa walaysa cindahu amanhu waxaa loola jeedaa wax lacagoo iskaga bixiya hadda ma hayo waan keeni doonaan wey marka wax inaad soo gadato tirahdo war xoolahan isii alaabtan isii dharkan isii waan keeni doonaae inay banaan tahay xadaثana mحamed بن yuسف huwa اlbaykindiy qaala akhbarana jariir ibn cabdالxamid الdabiy can الmغيraةa بn mqsm can الshacbiyi caamir bn sharaxiil الshacbi can jaabir bn cabdالlahi radي الlahu canهuma qaal غazawtu maca الnabiyi salى الlahu عalيه waslm baan duulay ayuu leeyahy nabigaa la socday faqaala wuxuu yihi kayfa tara baciirak xadiidkan jaabir cashirkeennan laga yaabo ilaa cashirka habeen dambe in badan oo ka mida xadiis jaabir baan kuna noqonaynaa fiqiga imaam الbukhaari raximah الlahu iyo badiicu istinbaatihi sida uu wax usoo saaranayo fiqiga imaam bukhaari baana makraati unoqonaysaa ayaad makraati unoqonaysaa nacam xadiidkaas hadba dhan lagaaga keenaya xadiidkii jaabir iyo ritigiisii hashiisii ayaa hadba dhinac lagaaga keenaya fiqi fara badan oo aad u fara badan baa ku jira marka wuxuu leeyahay nabiga calayh الsalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi kayfa tara baciirak ritigaadii ka waran waa markii hore waa kii dhaqaaqi lahaa kadibna nabiga alayh الsalaam ushow la dhacay oo ilahay u baryay barakadii baa ku dhacday waa ficnaaday waa waraystan ratiga ka waran waa finaada bu atabiicuhu maiga gadaysaa waa su-aal labaad ratigi maiga gadi qultu nacamhaa waan kaa gadi fabictuhu iyaah riwaayooyinka kale iska qaaday iyo maya iyo waa jirtay nihaayadbu kaaga soo qabtay ugu dambaystii waa ku heshiiyeen inuu ka gato fabictuhu iyaahu waa ka iibsaday nabiga alayh salaatu wasalaam hal waqiyad hal waqiyad ah, loo gatay oo fida falamaa qadima almadiinata markuu nabigu madiine soo galay iyo jaabir iyo qadawtu ilayhi buu leeyahay waxaa nabiga oola ka lahay bilbaciiri neefki gelaha neefkii asaga ahaa ila madiine ku gaar baa la isku ogaa nabiga iskale hadda heshiiska waa dhacay madiina lacagta kaa siinaya ku gaar adigana ritigan saarraw markii madiine la gaarana igu soo wareeji marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxbuu iibsaday soo ma waxa uu gatayna dayn buu ku gatay soo ma laysa cindahu amanuhu lacagtiisa agtiisa ma aha aw laysa bixadratihi aman lacagtiisa ma hayo rasuulka alah slam beecina waa asaxay fa acطaanii markaasuu markaa madiino tagnay isiiyey amanahu lacagtiisii kadibna ritigna waa loogu darayoo aturaanii maa kastuka liaakuda jamaluka kidhihi jir nabig alay slam ma waxaad u malaynaysaa inaan kaa faa'iidayo oon ku khasaarinayo oo aan ritigaada kaa qaadanayo khud jamalaka wa amanaka bu yidhi oo daraahimaka lacagtii iyo ritigiiba iskugu daray rasuulka alayh الsalaatu wasalaam xadaثana mucala bnu asadin qaala xadaثana abdاlwaaxid cabdilwaxid bn ziyaad xadaثana acmad sulaymaan qaala tadaakarnaa cinda ibrahim ibraahim الnakhaci agtiisaan waxaan soo hadal qaadnay oon ku sheekaysanay arahna fi slm dayn la qaatay slmkan hadda ma aha slmkii musalax ahaa almusala aleh macruufka maaha ee taqdiimu hamani wa taakhiiri muhman la dhihi jiray ma aha baabuslm aan kusoo maray hadda waa slm bimacnaa slf wa huwa alqard daynti baa la wada daynti wey marka inaad qof dayn ka qaadato curaadhna aad siiso tirahdo waxaan sii hayso wnia waxaan idayni waxaadna sii hayso haddaad maarata iga shakisan tahay tawfiiqiya hakuu noqoto hadda wixii aan keeni waayana waxaanabaad u qaadan in la yidhaahdo waa bannaan tahay masaladaasa ka wada hadlaynay faqaala wuxuu yidhi ibraahim xadaanii alaswad baa ii warramay ibnu yaziid can caaishata radia allahu canha ana nebi sal slam ishtaraa dacaaman min yahuudiyin nin reer yahuudiyada uu dacaam ka soo gatay ilaa ajalin muddo muddadaasaan ku siin doonaa buu yidhi lacagtii wa rahanahu dircan dirac buu nabigu calayh salaam curaan u siiyey oo rahan u siiyey min xadiidin bir ah dirac bireedkii nabiga xidhan jiray dagaalka iyo jihaadka ayuu yidhi sii hayso masaladanna waan soo maray hadalka culummada ay ka hadlaan silaax iyo hub dadka cadowga muslimiinta ku ama laga gadi karaa masaladaasna waa kii laga hadlay jawaabaheeduna waxay ahayd oo kamid ah ayaa sheegi kara jawaab alawal ya yaa noo sheegi kara jawaabta koobaad hub in laga gado cadowga ama gaalada dadka muslimiinta kula ku dhibaateynayo ma banaan waxaa kana nabiga alayه الsalaatu wasalaam waa gada haye ma banaano hada alcilla dayib hadda maxaad sameyn marka nabiga alay slam waa ka dirac bixinaya maxaad kaga jawaabi ya waa mucaamala dayib waa mucaamala ma diidanin laakiin maxaa sababta keentay maxay tahay nabiga alayه الsalaam nahyigaasi arrintaa dhacday waa isticmaalay see isku waafajinaynaa yaa sheegi kara haye shee haye koor u hadal soo dhaafiya hadalkiisa soo gudbiya ay muxuu yihi nuur muxuu yihi ya hadduu he hadduu xarbi yahay lagama gadi karo aye jawaabtaas markaa iyaduna fiiha nadar haye ya inala hmm. tacaamuli karo fasaxaya ma yustafaadu min alxadiid way tahay laakiin su-aasha aan rabno jawaabteedi maaha a ah. su-aasha aan weydiy jawaabteedi maaha alig maa yustafaad min alxadiid waa loo dalishan karaa ko marka koobaad halidircu sala silaax halidircu silaax ah diraca ma mahuba hub maaha a ah. jawaabta koobaad waxaa way dirac buu ahaa waxaan hub ma ahaba laba jawaab kalaa jirta haye nimankan waa mustadcafiin fii qablati rasuuli sala allah alay wasalam gacantaaba lagu hayaaba nin laga baqaayo inuu muslimiinta ku yeelaba ma bahaba musta'maniin ama muxuu ahaa aldimiyiin gacanta nabiga ku jira weeyaan xarbiyiin maba ahaa mid dusha abdiwahaab sheegay halkaa ka soo ergeli marka niman awooddaas laba oo cabsi laga qababa ma aha laakiin su-aal kalaa jirtay oo ahayd nabiga alay slam intuu dayn ka qaadanaya yahuudi muxuu muslimiinta uga qaadan waaye midaas marka waxay noqonaysaa jawaabtii axmed iyo midii uu xataa sheegay muxuu ahaa sheekh xasan oo in lala macaamili karo ayuu tusaayay nabig alayh salam dadkaan muslimiinta ahayn laakiin ayaduna jawaab kalaa jirtay war su-aashaasi ka jawaabayso dnasraye a waa sax ah. haddii uu nabiga alayh salam uu saxaabadiisa dhihi lahaa war ciddii baa maanta iga dab shidanine eh xoogow soddonkood qabandiya ay siiya hadduu dhihi lahaa saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam waxay dhahaya maya rasul alla kaa gadi mayna intaa kaama gadayna qaado marka isagoo ooga ba-aya ixtiraamka ay saxaabada u qabaan inay meeshaasi wax la-aan ay ku dhacdo ayuu mid aan u naxaynin oo yahuudi ahoo baac iyo shira una iskugu imaanayaan ayuu si toosa ah mucaamalo la arko la yaqaano oo la tacaamulay nabig alay salaam si uu saxaabadiisana ugu tuno ile mar walbaba wax iska qaado iska qaaday dhahayaan marka taana waa la yidhi marka ma yustafaadu min alxadiid iyo fiqiga xadiidka in loo fiirsado waa laga maarmaan ah, inta aan soconno waan marmaraa laakiin bisurca ah, naam shacali hay ah. oka reerkan reer muxameda sala allahu alayh waaalih wasalam marna waxaa laleeyahay qabandidaa yartaa buu daynsanaya nabiga calayh isalaatu wasalaam marna waa ka khaybar intaasoo boqol jawaan waan soo marray boqol wusqi siddeetan timira iyo labaatan shaciira waa kii reerkiisa loo dhigaayay sanad marka reer laba hayeen xaggee wax ka gaadheen ya nabiga calayh isalaatu wasalaam hortoo lama dhigi karo faqiir buu ahaa xaaladaha nabiga soo maray sala allah alيh wasalam xaalado kala duwan bay ahaayeen xoolaha way soo maraayeen waana yeelanayey laakiin gacantiisa ka baxayeen waa bixinay sala allah alيh wasalam waan mari doonaa buurta uxud haddii dahab laiga dhigo wiy saddex beri ka badan inaan sii hayo ma rabin buu waxaan deen ugu talagalay mooyeen iska dhaaf qamandi ee boqol neef oo geela ah waa kii gowracay xajatulwadaac xajatulwadaac iyo marka uu qabandida qaadanayana muddo yar muddo yar baa udhexaysa leannahu xajatulwadaac aakhiru cumri beed qabandida markuu daynsadayna nabiga alay slam isagoon bixinin ayuu dhintay abubakar baa bixiyey soomahn muddo yar baa udhexaysa xajatulwadaac markii laga soo gadoomay siddeetan maalmood bay dhahaan ayuu nabiga noolaa sala allah alay ali wasalam dilxijaya ilan mogtahay nabigana alay slam rabic l walbu marka xoola waa soo mari jireen waxaa soo martay nabiga alay slam kama fi sunan abi daawuud asagoo boqol neef oo arya leh boqol neef oo arya asagoo leh rasuulka alayh salaatu wasalaam oo nin martia ah intuu u imaaday oo soo martiyey kii ariga la jiray oo waxar wada oo maada ku haya ayaa xeradii ariga soo xareeyey markaasu wuxuu yidhi maxay dhashay markaasu wuxuu yidhi waxar bay dhashay markaasu wuxuu yidhi neef weyn soo qaboo gowrac martidii baa wuxuu moday asaga loo gowracayo may may kadaa ka daabiyo nabi allow wuxuu yidhi annaga boqol neef aadhaan leenahay markuu neef ku kordhaba neef baan gowracanaa bu yidhi ah, neef markuu ku kordhaba neef baan qalanaa bu rasulka alayh isalatu wasalaam marka xaalado wey waa xaalatan taaratan sib hadba sibeed xaaladdu mar xaaladaasaa lagu sugnaa laga sheekeeyey wixii o dhan buu bixi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam xaaladaasaa lagu gaar ahaan de markii futuuxaadka imaadeen ee khaybar iyo fadag iyo banu nadiir iyo hanaaimta faraha badan la helay futuuxaadkaa nabiga alay slam xoolo badan baa gacantiisa soo mari jiray laakiin ma ahayn rasuulka alayh salaam maali walidunya ki jiray ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa canha saasuu addunyada ku dhaafay sala allah alay waslm waa bixinay waana haddana musharic oo inuu markii waxay ka dhamaadaan uu dayn qaato oo dadka uu tuso inuu la macaamilo gaalada oo in dayn la qaadan karo intaba haddana sharci buu nabiga alay salaam noo jidaynayaa in dayn la qaadan karo in khayrulmuslimiin dada aan ah muslimiinta ahayn laga qaadan karo in maaragtay dirac bireed la bixin karo oo rahaan la bixin karo guud ahaan rahaan in la bixin karo in dayn la gadan karo waxaasoo dhan haddana waxaa weeyaan waa masaa'il innaga aan ka faa'idaysanaynay ummadda nabiga sala allahu alayh waaalihi wasalam qaala اmuصنifu raximah الlah baabu man akhada amwaal الnaasi yuriidu ada'aha ow itlaafaha qofka xoolaha dadka qaata deyn buu qaatay yuriidu wuxuuna doonayo iraadada waa shay niye ah qalbiga ku jirta yuriidu wuxuu doonayaa ada'aha inuu iska bixiyo deynta inuu ku danguto laakiin hadha iska bixiyo niyadaasuu qabaa aw itlaafaha wuxuu rabaa inuu xoolahaas ayagaa una bixinin itlaaf ninkii lahaa inuu ka itlaafiyo oo una ukeenin oo uu kala dhuunto oo meermeeriyuu rabaa labadaas iraado doonitaan midka horena duco iyo waxaa laiskugu daray ninkaa inuu wanaag leeyahay midka dambena habaar baa isagana dusha loo saaray ninka doonaya xoolaha dadka inuuna bixinin waa la habaaray ka xoolaha dadka inuu bixiyo rabana waa loo duceeyey xadaثna cabdالعaزيز بن cabd للahi الweysi qaal xadaثna sulayman بن bilaal can thawr ibnu zayd can abi thawr ibnu zayd iyo thawr ibnu yaziid baa jira kan waa thawr ibnu zayd can abi lgayثin wasmhu salim mawla ibnu muطiic salim can abi hurayraةa radي الlahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yihi man akhada amwaala annaas dadka xoolahooda ninkii qaata yuriidu isagoo doonayo cindigiisa iyo niyadiisa ay ku jirto adaaha inuu iska bixiyo waxa marku ku dunguto markuu helaba inuu iska keeno ayaa qalbiga kaga jira ada allahu canhu allah ka gudo waa duco ama waa khabar ilahay baaba ka gudaaya xusnu niyatii iyo niyad wanaagiisaasu ilahay oga bixinaya fatxi baa ilahay u furaaya daynihii ilahay ka bixi subxaanahu wa tacaala oo khayr buu heli intuu qaatana waa loo barkeenaya waman akhada qofkiisa qaatay xoolaha dadka yuriidu asagoo doonaya itlaafaha inuu dhumiyo oo halleeyo oo dilo waxba uuna soo celinin atlafahu allahu ilaahay baa ka hadlay dayntii uu qaaday ee niyad xumadaa u qaaday waxba u tari mayso waxba uma tarayso ko wa calayhi dayn dayntana waa lagu leeyahay wuxuu qaatayna dantuu lahaa ku gudan mahayo ama siduu rabe ugu intifacsan mahayo ama loo barakeyn mahayo dayntiina waa lagu leeyahy marka waa laba cuquubo wey atlafahu allahu ilaahay baa ka yaadilaya oo xoolihiisa ka baabi'inaya wey gaarbaa ku dhacaysa wey marka halkaas waxaa laga fahmayaa daynta qaadashadeedu inay haddii niyad wanaagsan ay kugu jirto aan waxba dhibaato lahayn oo inaad ka bixisa aad rabto wax dhibaataa ah male nabigaa qaatay saxaabadaa qaadatay waa wax banaan wey qur-aankaa lagu adeeyaa ya ladiin aamanu yatadaayantum bidayn ilaa ajli faktubuuhu ilaa ajli musaman faktubuuhu ayib xataa culummada saxaabada caaisha baa ka mida ah radia allahu canhu kama fi lxaakim fi mustadrak oo saxiixa Eh, qaarkood waa dahabi waxbuu ka sheegay lakin duruq kaluu leeyahay caaisha radi allahu canha dayn badan bay qaadan jirtay markii la yihi dayn unbaa qaadanaysaa waa seena xadiidtan iyo xadiista lamid ay daliishan jirtay yani inaan bixiyaan rabaa ilahay baa igu kaalmeyn ayay dhihi jirtay cabdullahi binu jacfar rasaasuu ahaa asaguna oo xadiista nu daliishan jireen oo daynta in la qaataaba fiican bay dhihi jireen kol niyada laba hadday fiican tahay ada allahu canhu daasaa kugu dhacaysa ducadii nabiga baaban wuxuu ku saabsan yahay adaa duyuuni daymaha in layska gudo oo layska bixiyo oon la fududaysanin wa qowlillaahi tacaala ilahay qowlkiisana waa u ina allaha yaamurukum wuu yidhi alle ilahay wuxuuna amrayaa amruliijaab waaye waa waajib an tu'addu lamaanaat ammaanooyinka inaad u gudataan ila ahli dadkeeda ammaanada dadki lahaa wadiicada lagu dhibto waa ammaano daynta aad qaadato waa ammaano haddaad caariye iyo ergisa aad qaadato waa ammaano xuquuqda dhammaan ammaanada kuweeye takaaliifta sharciga inaad gudato ayuu ilahay ku amrayaa waidaa xakamtum bayna annaas haddaad dadka kale xukumaysaan ood madax tihiinna ama qado iyo xukun u taagan tihiinna an taxkumuu bian taxkumu bilcadli si cadaalad ah inaad wax ku maamushaan oo aadan jawr iyo dulmi midna ay wax ku maamulin iska ilaalisaan in allaha alle nicmaa waxaa nicmalaya nicmaa ay nicma shayu aladi yacidukum ama nicma shayan yacidukum bihi ah, wamaa mumayizu waqiila faacilun fii naxwi nicma maa yaquulu alfaadilu ah, ti ay dhahayo wey nicmaa yacidukum ay nicma shayan baa nicma yacidukum bihi ama nicmo shay ladii yacidukum bihi wuxuu ilaahay inugu wacdinaayo ayaa nicmo badan almaqsuusu bilmadxidibaa maqan oo maxduufa ah oo maqsuusu madxigibaa maqan oo waxaa weeye adaa lamaanaati walcadli fi lxukmi taas weeye maqsuusu madxiga waxaa la ammaanayo ammaanada inaad gudataan xukunkuna cadaaladaad ku maamushaan baa nicmala wey in kaana in allaha allana kaana wuxuu noqday samiican basiira mid maqal badanoo basiiroo arag wax badan ka warhayo arkaya xadaثanii axmed ibnu yunus qaala xadaثanaa abu shihaab wasmahu cabdurabu cabdurabuhu اlxanaati ayaa la yihahdaa abu shihaabkan cabdurabu can alacmash sulaymaan bn mihraan can zayd ibn wahbin can abi dari اlgifaari radi allahu canhu junda bnu junaada qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca الnabiyi salى اllahu alيه waslam nabigaa la jiray oon la socday habeen habeenada kamid aho duurka u baxay falamaa absara markuu arkay nabigu yacni uxudan buurta uxud oo ku soo baxday markuu nabigu arkay agga iyo sharqiga ka jirta madiina markuu xaggeeda ku soo baxday qaala wuxuu yidhi maa uxibu an taxawala lii maa uxibu ma jecli anahu maa uxibu annahu uxud inuu taxawala lii isku kay wareejiyo dahaban xaalu dahab yahay buurta uxud ee fadhida meeshan inay dahab iswada noqoto aniga laysiiyo kuma farxan buu yidhi hadday dhacdose yamkuhu inuu nagaado cindii agtayda minhu xaggiisa diinaarun shilin dahaba fowqa alaain saddex beri ka badan inuu diinaar igu sii harana kuma raalli ahaadeen hadday dhici leed yani waan qaybin lahaa ilaa dinaaran dinaar iyo shilin mooyaane ama dahab arsuduhu aan u cimilgelayo aan u diyaarinayo aan u reebayo lidaynin dayn lagu leeyahay qof daynigu lahaayoon imaanin oo meel ku maqan dayntiisi aan meel u dhigaayo inay tahay mooyaane saddex beri ka badan inaan sii haysto ma jecliya muu nabi sala allah alay wasalam marka soo maarti buurta uxud oo kale hadii soo gasho waa qaybin lahaa wey saasay gacantiisa usoo geli jirta xoolo fara badan oo mood iyo noolba leh waase qaybiye rasuulka calayh salaatu wasalaam ugu dambaystiina dhulkaasi un laga nafaqayn jiray haweenkiisa wixii ka soo harana sadaqada ahaa yani waa kii dhihi jiray naxnu macaashir alambiya laa nuuraf maa tarakna bacda nafaqati ah, eh, zawjaati wa khadami o kamaaqaad iyo kuwa cumaasha waxay la siiya kadib fa huwa sadaqa sadaqa weeyaan bu rasulka sala allahu alيh alih wasalam uma qaala nabigu wuxuu yihi in alakariina kuwa xoolaha badan hum laqaluuna waa kuwa ogu ajir yar kuwa xoolaha badan ee xoolaha badan aruuriya waa kuwa waa yar ilaa man qof mooyeene qaala sameeyey oo yidhi qowlka macna ficil weeyaane qaala bilmaali xoolihii haakada wahaakadaa saa u bixiyey mooyeene oo wixii xuquuqoo lagu lahaa zakadii sadaqadii silaturaximkii duruqdii khayrka ee waddooyinka khayrka qofkaa la taagan mooyeene ka iska aruurinaya kanzinaya jamcinaya ka asagaa qariinul ajri wey waa ajri yarya wa ashaara bushaahba wuxuu ishaaray cabdirabbigii bayna yadayhi marka hakadaadii buu tilmaamaya hortiisa nabiga agaamta saas yiri waan yamiini midigtiisa u ishaaray waan shimaali bidixdiisa waqaliilun wayna yar yihiin maa aad u yar yihiin hum kuwa noocaasa kuwa xoolahooda khayrka uun la dhex taagan ee ku bixinayana aad bay u yar yihin bu nabi sal la alay wasalam wa qaala wuxuu yihi nabigu alayh salam markuu intaa u sheegay makaanaka abudar halkan igu sii sug wataqadama horey buu u dhaqaaqay nabigu hayra baciidin meelaan sii fogeyn fa samictu sawtan sawt baan maqlay buu yii aggii nabiga qiiraanka maqlay dhawaq baan ka maqlay markaasaan naxay oo irasho nabigi baaba dhexda looga baxay faaradtu waxaan damcay an aatiyahu inaan u imaado soo aado meeshii saboodka ka yeerayay uma dakartu waxaan xasuustay qowlahu hadalkii nabigu uu yihi makaanaka meeshaa iska sii fadhi xataa aatiika ilaa aan kaaga imaanayo hadalkii baan xasuustay buu yidhi waan iska fadhiistay ama waan iska sugay falamaa jaءa markuu nabigu yimid yaan qultu yidhi yaa rasuul allah aladii samictu wixii aan maqlay aw qaala asawtu ladii sawtkii samictu aan maqlay muxuu ahaa dhawaaq baa xaggaada ka maqlaye qaala nabigu wuxuu yidhi wahal samicta ma maqashay qultu nacam qaala ataanii jibriilu calayhi الsalaam malkuljibriil baa yimid bu ah, saxaabada ayagu waa dad qiimo badan oo wax badan baa tusay oo la aragsiiyey oo maqleen dadka caadiga ah ayna maqlen way maqleen wax dadka caadiga ay ah arkin way arkeen min karaamaati awliya bay kamid tahayoo dad ilahay karaameeyey bay ahaayeen ayaguba malaaigta way arkeen midhaanta indhahooda indhahay saareen ayagoo dabcan haddee suuradooda suuraan ahayn ku yimid way arkeen saxaabada nabiga alayه الsalaam sawdkoodana way maqleen cimraan bin xusein radia allahu canhu ardaah wa kaana yusalam waa la salaami jiray markii baabusirta ay ku dhacday ula dhuldhacay cudurkii qoormaa leedaha ula dhuldhacay malaa'igtaa salaami jirtay marka wax khilaafana kama taagna cinda ahli الsuna waاljamaaca ihbaat karaamaati اlawliyaa inay sugan tahay karaamaat اlawliyaa wax khilaaf iyo murano kama sugna keliya man hum اlawliyaa waa inaad iska xaqiijiso awliya yaa la yihahdaa tasarufka qofka waa inaad fiiriso qof mustaqiima oo saalixa oo toosan oo laka baqa oo mu'mina hadduu yahay de haddii wax ilaahay uu siiye khaariqa ah qofka asaga waaa laleeya waa lagu karaameeyey ah, bushra eh, nabig ala slam wuxuu yihi caajil bushra mumin muminka bishaaradiisii oo loo soo dedejiye wey haddii laakiin uu karaamaba laga arki waayo macnaheedu maaha inuu awliye unan ahayn ma aha shardi oo ma aha awliyenimadu karaamo in lagu arko shardi oo maaha eh, mumin taqi adiga noqo alaa ina awliyaallahi soo gal ah, laa khofun calayhim walaa hum aladiina aamanuu wakanu yattaquun labada hadii lagaa helo dee weli baaba tahayba weli baa tahay in hadda lagu wax laga arkana wax faa'iidooy kugu jirtaaba mablahaba inaad ku fidnoowdo dhibaato kaa soo gaadho yaaba dhici karto dib dambe aad xawr ku dhacdo alxawr bacd alkown uu nabiga ilahay ka magangeli jiray hoos aad u dhacdaaba dhici kartaba huruur uu ku galo dadka kudaba yaacaan yaaba dhici kartaba walidaalika uweysu lqarani ninkii qiimaha badnaa ee nabiga calayh isalaatu wasalaam uu sheegay uu yihi taabiciinta khayru taabiciin ka ducaysta markii warkiisa la iktishaafay oo cumar si uu raadinayo la helo laga war helay big buu iska yidhi meeluu ku dhibcay waa la waayey waa cararay ayib marka wuxuu leeyahay abu dar radia allahu canhu nabiga wuxuu weydiiyey waxaan maqlaya waa maxay nabi allow markaasuu nabigana wuxuu yihi alayh salaam ooma maqashay ah, qaala qultu nacam baa ihi qaala ataanii jibriilu alayhi salaam malkul baa ii yimid faqaala wuxuu yihi man maata qofkii dhintaa min ummatika ummadaada ah oon laa yushriku biاllahi ilaahay la wadaajinaynin cibaadadiisa shayan waxba la wadaajinaynin ama shaksi dakhala jana jannada ayuu galay qofkii muwaxida oo tawxiid ku dhinta muuqin isagoo ah dakhala jana jannada uu galay ahlujanna qultu waxaan idhi buu leeyahy abu dar ama nabiga alay labadaba waa la yihi riwaayaadkan labadaba waad arkaysaa waxay u kala cad yihiin jibriil ku yihi waman facala kada wakada kada wakada riwaaya kala cadaysa wain saraqa wain zana wain saraq xataa hadduu ku dhaco oo tuuganimo ku dhaco ma januu geli qaala nacam haa de waxaa weeyaan dadka kabaa'irta iyo dunuubta ku dhacay mu'miniinta ah amarkoodu ilahay buu u yaalaa subxaanahu wa tacaala waaba iska cafin karaa ilaahay haddii la ciqaabana dembiga galeen unbaa looga goynaya marka dambe jannadu bay u dambayni naartana ku waari mahayo ilaa ahluhaa dadkii ehelkeeda ahe khaalidiina la yidhi kuwan baa naarta ku waaray walciyadu bilah xadaanii axmed ibnu shabiib ibnu saciidin qaala xadaanaa abi can yunis ibnu yaziidin qaala ibnu shihaab wuxuu yihi xadaanii cubaydullahi bn cabdillahi bn cutba qaala qaala abu hurayra radi allahu canhu qaala rasulu asan nabig wuxuu yidhi low kaana lii hadduu ii sugnaan lahaa milu uxudun uxud oo kale dahaban dahaba maa yasurunii ma farax geliyeen anlaa yamura calaya inuu soo marin alaau saddex beri wa minhu shay anoo wax ka haya ilaa shayan wax mooyaane arsuduhu lidaynin dayn aan u dhigaayo marka siduu nabiga ihtimaam usiin jiray fiiri daynta lagu leeyahay waxa uu hayo inuu ku bixiyo daynta ayuu jeclaan jiray intaas u keenaya musanifka baabu aduyuun rawahu eh, saalix wa can zuhri saalixa waa saalix bnu kaysaan cuqayl ibnu khaalid zuhri buu ka warinayaa mutaabaco weeyaan oo yunis baa la mutaabacinaya baabu istiqraad ibili in geel geela la kala dayinsado geela in la kala daynsan karo oo bacd ala'ima xanafiyada ka ah, yaa waxay diidaan istiqraadu alxayawaan in xoolaha la kala daynsado marka arrintaas waa mid musanifku inuu iltifaadayo naskeedii khilaafsanaana uu keenaayo arrintaas marka waa la daysan karaa geel xadaanaa abu neef nooloo geela sii hadhowna neef nooloo geelan ku siini waad dhihi kartaa oo neef neef lagu bixiya laga hadlaya xadaanaa abulwaliid abulwaliid adayaalisi wasmuhu hishaam binu cabdilmalikin qaala xadaanaa shucba ibnu alxajaaji alwaasidiy abulbistaam akhbarana salama binu kuhayl qaala samictu abaa salamataan maqlay abaa salama abaa salamata zuhri ibn cabdiraxmaan bimina meeshaa mina la yidhaahdo yuxadiu asagoo ka warrami can abi hurayra radia allahu canhu mina dadkaas kuu imaado wacdiga iyo irshaadka iyo tawciyada iyo wax isdhaafsiga iyo khayrka ku badan marka wuxuu akrinaya abu salama dadkii mina joogay abu hurayra ayuu ka warramayaa ana rajula nin buu yiri abu hurayra yataqaadaa rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam dayntiisii ka dalbay nin baa dayntiisii nabiga ka dalbay dayn buu nabiga kulahaa marka taqaadaa macnaha waxa weeyaan yatlubu min anabiyi qadaa dayntayda isii buu nabigaa daynta qabay fa aklada lahu waa ku adkeeyey weliba hadalka xogow si aan saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam ay ka hodeen oo munaasab aan ahayn buu u hadlay nabiguna la hadlaya calayh salaam acraabi baa laga yaaba inuu ahaa reerbaadiye oon aad nabiga u aqoonin iyo qiimihiisa fahama bihi ninkii waxaaba ku sigtay oo hamiyey asxaabu asxaabtiisiibaa waxay damceen inay ninkaasi fara saaraan nabiga alay slam saa ola hadlaaya saxaabada wuxuu nabigu arkay alayh salam shirkii isgeliyey isku diyaarinaya ninkan in tallaabo ka qaadaan fa qaala nabiga wuxuu yidhi dacuuhu ka taga daaya haba tallaabaha ka qaadina fa ina lisaaxibi اlxaqi ninka xaqa iskale ee xoolaha ka maqan yahay waxaa u sugnaaday maqaalan hadal wuu hadli karaa xoolahayga isi waa ku dhihi karaa kan lagu leeyaha la rabaa inuu calaacalo oo waa ku siin doona walaalow iyo fursadda isii iyo maarata muddo kale ii qaba iyo waa ku keen isagaa laga rabaa inu calaa laakiin ninkan xoolihiisa maxaad ugu hadlani lama dhihi karo ayaduna usluub fiicanna waa laga maarmaan ogow a raxima allahu cabdan samxan waa kii dhihi jir nabiga alayh salaam idaa baaca waida ishtaraa waida qtadaa waidaa qada hadduu qofka uu iibinaayo ama iibsanaayo ama uu dayn bixinayo ama uu dalbaayo dadka samxiga iyo sahlaasana wax sahla allah u naxariisto marka ayadana waa laga rabaa laakiin qofka xoolihiisa hadduu ka hadlanayo waa banaanka laga maraya ah, lala murmi mahayo lala murmi mahayo washtarow lahu usoo gada buu nabigu alay slam baciiran neef geela usoo gada faacduhu iyaahu siiya markii dambena geeliis sadaqadahaa ayuu yihi oga soo gada oo imaaday riwaayada markaa sadaqadii baa laga soo gaday iyo riwaayadan kale isma anfinayso usoo iibiya markuu yihi oo la raarraadiyey geel sadaqa imaadeen sadaqadaasna haddii dad baa la siin doonaa dadkii la siiyeyna waa laga soo gadan karaa marka wuxuu yihi ka soo gada faacdahu iyaahu siiya waqaaluu saxaabadu waxay dhaheen laa najidu ma helayno ilaa afdala min sinihi neefkii uu nabi allow adiga ku siiyey eed ka daynsatay da'diisii da ka fiican umaan haynaa da ka fiican uma xerada ku jira da'diisii oo kale ma hayno qaala nabigu wuxuu yidhi ishtaruuhu soo gada da'dan fiican ay sheegteen faacduuhu ninkaa siiya iyaahu da'dan fiican fa ina khayrakum ka inugu khayr badan axsanukum qada'an weeyaane midka xagga daynta bixinteeda ku wanaagsan ayaa inugu khayr badan buu nabi sal allah alayh wasalam waad arki doontaa ninkii oo ducaynaya oo nabigu u ducaynaya alayh salam baad arki doonta baabu xusni taqaadii si wanaagsan in loo dalbo daymaha kaa maqan o dalabto ina lisaaxib xaqi maqaalan sax wey hadalkaada waa lagu maqlaya waxba lagula murmaayo lakin adna si fiican u dalab usluub fiican isticmaal xadaثana muslim ibn ibrahim qaala xadaثana shucb bnu xajaaj can cabdilmaliki ibni cumayr can ribciyi ibni xiraash can xudayfata radia allahu canhu qaal ibnu yamaan samictu nabiya sala اllahu alيه wasalam baan maqlay oo yaquulu leh maata rajulu nin baa dhintay ummadii naga horreeya faqiila lahu waxaa lagu yihi malaaigtii baa su-aalo weydiisay waxaa lagu yihi maa kunta taquul maxaad dhihi jirti ood samayn jirti wax khayra ma samaysay wax khayr oon sameeyon garanayo ma leh war bal xasuuso markaasuu wuxuu yidhi kuntu ubaayicu nnaasa dadkaan la macaamili jiro wax ka gadgadan jiray daymaa laga qaadan jiray qofna waa is waa isiin jiray fa atajawazu cani ilmuusiri qofka heli karaa waxbaan iskaga dhaafi jiro aan ka dhibi jiray wa ukhafifu cani ilmucsiri ka faqiirka een wax iska bixin karinna wax baan ka fududayn jiray isagana waana ka sugi jiray riwaayo kale fagufira lahu ninkii sidaasaa loogu dambi dhaafay macaamilada wanaagsan ee dadka uu la macaamilay ee ka uu ka gadanayana si fiican ooga gatay ka daynta kulana uu si fiican ooga dalbay ayaa loogu dambi dhaafay qaala abu mascuud ba wuxuu yidhi samictu can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam nabiga ana ka maqlay oo xudayfa bnu yamaan buu ku waafaqay oo shaahid baa la yidhaahdaa waa iswaafaqeen waa isku maraati kaceen baabun hal yucطىa akbara min sinihi ma bixin karaa qofkii neef daynsaday neefkii uu daynsaday neef ka weyn ma siin karaa qofkii daynta uu ka qabay haa wuu siin karaa wey waa goorma laakiin idaa lam yashtarit hadduuna shardisanin ninkii qariimkaha ah. ninkii daynta eh, muxuu ahaa labada waa la dhaha qariimka kii daynta maaragtay daayinkaha ah ee daynta bixiyey hadduuna shardisanin hadduu yidhi neef baan ku siiy soo maarata haa orgi weeyaana ceesaan baan ka aqaanaa ceesaan waana adi keentaa halkan orgi laba orgi waa inaad keentaa orgigiiba laba dhaafsiisan ood igu keenaysaa oo daynta ayadaa ku bixini muxuu ahaa raashinkii hal maa eh, wuxuu ahaa konton kiilo ahaaye waa inaad boqol kiilo keento raashina yaan kaaga hadhow daynta kugu siini waxaas ribo wey ama ma banaana ma banaana oo arrintaa ayadaa sax maaha waxayna soo gelaysaa jamhuur eh, ijmaac culamaa yaa arrintaa ayadaa inay xaaraam tahay ku tegey xadiidku waa daciif ku soo arooray kullu qardin jara nafcan fahuwa riba xadiiu cali musnad xaari buu kusoo yuu kusoo saaray laakiin waa daciif xadiidka isaga jiddan laakiin ijmaac umma wey ummadda waa isku raacday in qardiga iyo daynta aada bixisay inaad shardisato wax in lagu soo saaro inayna banaaneen ma shardisan kartid laakiin asagoo adoon shardisan haddii markii dayntii laguu keenaayo xoogow lagu soo raaciyo sawaada xoogow alaabaha lasoo raaciye lacag baa lagugu daray khayr allah ku siiye ixsaan baad noo gashay annagana ixsaan baan kuu gelayna baa lagu yidhi taa dhibaato ma laha dhibaato ma leh waata nabiga sala allah alay wasalam ninkii neefkiisa neef ka fiican baa la siinaya xadaثna mسdd qal yaحyى an sufyaan qaal sufyaan thawri xadaثanii salama bnu kuhayl can abi salamةa zuhri can abi hurayra radi allahu canhu ana rajula nin yaata nabiya nabiga u yimid calayh الsalaam yataqaadaahu baciiran neef geelow hadda ka hor nabiga u daynsaday ayuu ka dalbayaa yataqaadaa qadihii iyo in loo gud u dalbayaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lah sal slam ba wuxuu yihi acduuhu iska siiya saxaabadii baa waa kii hadal si xuno hadla faqaaluu waxay dhn laa najidu ma ilaa sinan afdala min sini neefkiisa neef ka fiican baan haynaa hadalka ninkan ad ninkan hadalkiisana waa la nacsan yahay oo in neef fiican la siiya ma rabaan saxaabadu faqaala rajulu nabigu wuxuu yidhi awfaytanii xoogow taqdiim iyo taakhiir baa ku sugan nabigu wuxuu yidhi acduuhu siiya faina min khiyaari الnaasi axsanuhum qadaan dadka waxaa ugu wanaagsan kuwa qadaha iyo daynta si fiican iskaga bixiya faqaala rajulu markaasuu ninkii wuxuu yidhi awfaytanii waad ii oofisay awfaka allahu allah kuu oofiye rasul alah slam waxayga iyo wax igu dartay buu leh allah adna waxaad wax kugu daray ducadaasu marka iyo ixsaanka iyo wanaaggaasuu marka isagana gartay marka wixii ku jiro dhan waa ka baxay saa marka haddaad samayso oo qofkii duyuuntay wax kugu lahaa aad wixii si fiican iskaga bixiso ama wax ugu darto waxba dhib ma laha baabu xusni اlqaضاء daynta oo si fiican laiskaga bixiyo oo loo guto xadaثana abu nucaym alfضل بن dukayn qaala xadaثana sufyaan sufyaan ibnu cuyaynihi weeye kan kaa horena hawri buu ahaa kana waa ibnu cuyayne can salamata can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala salama binu kuhaylkaa sanadka hore ku jira wey qaala wuxuu yihi kaana lirajulin cala nabiyi nabiga alay slam nin waxau ku lahaa sinu min alibil yani neef da'diisu ay mucayan taho la garanayo oo dayuu dayn ku lahaa fa jaa'ahu u yimid ninkii nabiga alayh salaam yataqaadaa isagoo ka dalbaaya in xoolihiisa loo gudo faqaala rasul la sal slam ba wuxuu yidhi acduuhu siiya saxaabadii buu yidhi bal usoo raadiya neefkiisii fadalabuu sinahu da'diisii bay raaraadiyeen falam yajiduu mayna helin illa sinan fawqahaa neefka neefkii ka weyn bay heleen faqaala nab wuxuu yidhi acduuhu neefkaa weyn siiya faqaaluu waxay dheheen faqaala ninkii wuxuu yidhi awfaytanii awfa allahu bika qaala nebi sal slam ina khiyaarakum axsanakum qada'an ka inigu wanaagsan agga qadaha iyo bixinta yaa inagu maaratay fiican buu nabi sala allah alay wasalam xadaanaa khalaad ibnu yaxya qaala xadaanaa miscar ibnu kidaab qaal xadaana muxaarib bnu diaar can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma qaal ataytu nabiya sala allahu aleh wasalam baan u imaaday wa huwa fi lmasjidi isagoo masaajidka nabiga calayh salaatu wasalaam fadhiya masaajidkiisa qaala miscar riwaayadiisa wuxuu uraahu qaala duxa inuu barqin ahayd baan umaleen uu yidhi xilli barqinah isagoo masaajidka nabiga fadhiya calayh salaam baan u imaad faqaala wuxuu yidhi salli ragcatayn jaabir weeyaan oo safar ku maqnaayo laakiin lasa soo socday nabiga calayh salaam baa ka hor imaaday markaa ma haddaa soo gashay haa masaajidka ka bilow horta laba ragcadood ku tuko wa kaana lii calayhi daynun buu leeyay jaabir kaana lii waxaa ii sugnaa calayhi nabiga aan ku lahaa daynun dayn baan ku lahaa faqadaanii wazaadanii intuu dayntii siiyey uuqiyadii ayuu ziyaadana ogu daray ziyaadadii muxuu ku sameeyey jaabir ya laa tufaariqunii ziyaadatu rasuuli illahi waa kii lahaa ya ilaa iyo yowmu ay ka qaateen nimankii ka imaaday ardushaam intaasu iska watay oo barakaysanaya wuxuu ku saabsan yahay idaa qadaa duuna xaqihi ow xallalahu fahuwa jaais idaa qadaa duuna xaqihi qofkii daynta lagu lahaabaa wuxuu iska guday oo uu qofkii siiyey duuna xaqihi xaqiisa wax ka yar buu iskaga guday intii lagu lahaa wax ka yar aw xallal awda bimacnaa waa waay qaadi lciyaadna saasuu leeyahay marka waxaa weeyaan aw xallalow ey waxallalahu waana u xalaaleeyey kii daynta lahaa inuu duuna xaqihii bixiyo waa ka ogolaaday fahu jaais waa banaanta dadka xaqooda siibaa lagu ogaa soo maaha nus intaad siisay baa ti war nin iska gaacafi ama sabab ku yidhi intan maaka inta kale waan ku cafiyey fahuwa jaais waa banaanta waxba dhibaataa ah ma laha ah, waa kuu cafin karaa isagoo dhan buu cafin karaaba xoolih o dhanba yuu dhihi karaa waan kuu daayey inuu qeyb daayana iyadana waa kasii shishaysaa xadaanaa cabdaan cabdullahi bnu cuثmaan bnu jabalata bn mayrawaan mrawad akhbarana cabdالlahi بن mubaarak الmarwaزiy akhbarana yuنus بن yaزيid can الzuhriy qaal xadaثanii ibnu kacab بn malik baa ii waramay cabdiraحmaan iyo cabdullahi baa lasku hayaa oo labadaba ibna kacab ahaa ibnigaa waa kuma ma cabdullahi ba mse cabdiraحmaan ana jaabira bn cabdالlahi radي الlahu canهuma akhbarahu wuxuu u waramay ibnu kacabkaasi ana abaahu aabihiis jaabirku oo cabdullahi bn camr bn xaraam ahaa qutila in la dilay yowma uxudi maalinta uxud shahiidan xaal u yahay shahiid oo calayhi dayn isagoo dayn lagu leeyahay dayntuna timir bay ahayd ilaa soddon wusqi ayaa lagu lahaa asagoo dayntaa lagu leeyahay buu dhintay jaabir baa marka xilkii la wareegay aabbihiis dayntii lagu lahaa inuu u istaago fashtadda alghuramaau ghuramadii daynta aabbahay ku lahaana way ku adkaadeen fii xuquuqihim xuquuqdoodii yuhuud bay ahaayeenba niman yuhuuda yuhuuddii madiina ay ahaayeen waxay dhn war xoolihii aabbaha nasii dayntii aan ku lahayn nasii cagta cagta u saareen iga sugana waa ka kari waaye inta hadda aan haya qaatana waa diideen faataytu nabiya nabiga alah salaam baan u imaaday fasa'alahu nabiga alayh salaam baa weydiiyo ayagii la hadlay bal inay hadalkiisa maqlaan ayuu usoo qaatay rasuulka alayh salaam waaba oga dareen markay rasuulka arkeen bay sii cadhoodeenba ila waa yahuudi fasa'alahum wuxuu weydiiyey an yaqbaluu inay ka aqbalaan jaabir tamra xaa'itii aniga xaa'idkayga beertayda timirta ka soo ga'aysa safartan ee saaran fasalkan qaata ku baxa wa yuxallilu abi aabbahina ay u xalaaleeyaan wixii kale soo haray wax yar baa beerta ku taalla intan inay intay muxuu ahaa ay iska qaataan inta kalena ay xalaaleeyaan o iska cafiyaan soo maarti tarjumada halkaasi ka waafaqsantah xadiidku idaa qaضىa duuna xaqihi waxallalahu fahuwa jaa-is faaboo way diideen oo waxay dhaheen maya ma yeelayno a waxa ayaan rabna oon waxba ka maqnayn falam yutihi nabiga ala falam falam yucطihim annabiyu nabiga calayh الsalaam ma siinin xaaidii beertaydii markii ay dhaheen anaga waxaa kama tanaazulayno dhulka iyo beerta o dhan qaata ma dhihin rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ee wuxuu yihi balukaadi marka nabiga alayه الsalaam inuu ilaahay baryo in beerta ilahay barakeeyo ayuu ka horeysiiyey faataytu الnabiya salى الlahu alيه wasalam aan u imaaday cafwan wa qaala markaasuu wuxuu yihi sanaqduu calayka waan kugu soo kalihi doonaa jaabirow sanaqduu calayka maanta waan heshiin weynay soo maaha dib aan iskugu soo noqono war jaabirow beri baan kugu soo kalihi ee beerta sii goo ayadoo gooyey oo midhihii qayb qayb u qeybiyey aan ku imaado faqadaa calaynaa waan uu soo kal lahay jaabir bu hadalkood xiina asbaxa markuu nabigu waagu u baryey faaafa fi nakli ah, geed timiradii iyo beerihii timirtaabuu nabigu saa u dhex warwareegey wa dacaa ilaahay buu baryey fii amaniha midhaheedii bilbarakati inuu ilaahay badiyo takiir karat khayr iyo barakala dhaa ilahay noo badi ayuu ilaahay ka baryey fajadadtuhaa markaasaan beerti gooyey faqadaytuhum Ah, qadaytuhum riwaayo kale waxay caddaynaysaa intuu gooyey markii dambe iyadoo karoorkeeda qayb qayb u taalla inuu nabiga dhex maray oo ilahay baryey fajadadtuhaa markaasaan gooyayoo faqadaytuhum dadkii daynta aabbahay ku lahaa waan u guday dayntoodii iyo waxay lahaayeen oo dhan gacanta ka saaray wa baqiya lanaa min tamriha timirtii baa weli noo soo haray intay beertii ay timirtii ay daynta ka bixisay yaa weliba waxaa usoo haray intaas oo wusqi ilaa waan soo socotaaye yaa usoo hadhay dhowr inta wusqi soo hadhay ah barakadii nabiga sala allah alay waslm iyo ducadiisii markiiba waa la helay hadday iska cafin lahaayeen ka waran intaa intay qaataan way banaanaan lahayd oo nabigaaba yidhi calayh salaam intan qaata iska cafiya intaasuu u keenay musanifka hadda baabka baabun idaa qaasa hadday isdhaafsadaan aw jaazafahu duuduub uu u siiyo fi dayntii lagu lahaa tamran timir bitimrin timir uu qaabiliyo aw hayrihi ama wax kale uu mujaasafa u bixiyo timir baad ugu lahayd sooma aha haa meeqay ahayd waxay ahayd boqolkii jawaanbeed boqol eh, mxuu ahaa kartoon buu ahaa boqol kartoon soo ahaa karoorkaa meeshaa yaalla ee tuuran en kartoonneen u qaado u qaado jaaza jawaabtii marka idaacadaas jawaabteedii fahuwa jaa-izu wey waa banaanta way bannaan tahay muqaasaadka waxaa weeyaan <clears throat> muqaasaad waxaa la yidhaahdaa kaanahu maakuudu min alqisaas yani wax la lakala goosanayo alqacuna waa la yidhahdaa xagga luqada waxaa weeyaan qof dayn kugu lahaa ya dayn ku yeelatay qof dayn kugu lahaaba adna dayn ku yeelatay markaasaa waxaa tihi war dayntaan kugu lahaa hebelow dayntaan kugu lahaa tii aad igu laheed udhig ah, khalaas kafaaf baa la yihahdaa waa isku dhamaatay ah, kafaaf baa la yihahdaa oo ay bannaan tahay culamada qaar baa waxay leeyihin bishardi اlmumaathala waa inay isku mid yihiin dayntan aad ku laheed iyo midoo kugu lahaa lacag iyo lacag raashin iyo raashin gele iyo gele waa inay ahayd bimumaala ayay shardinayaan qaar waay lh shardi maaha mujaazafadana waxaa weeyaan xoolaha aad qabtay wax kiilihiisa iyo miisaankiisa iyo beegiisa la garanayu ahaa wax la garanayu ahaa markaasaad waxaad tihi waxaan intan qaado ku baxadi iskaga baxa asagana waa aqbalay waa banaanta fii baabi mucaawadaat ma banaaneen fii baabi mucaawadaat walbeeci ma banaaneen inaad timir la yaqaanoo macluuma tu aan la aqoonina majhuula mujaasib ku garta banaaneed ma banaaneen baycumusaabana waan soo ogaanayba baycumusaabana yaa soo ogaanay ma banaaneen marka waxay leeyihin culummadu yuktafaru fii baabi duyuuni baabkan duyuunta sideedaba waxaa weeyaan waa cuquudu alirfaaq waay cuquud alirfaaq tabarucaadkana waa iska noqon kartahay waa wax dadka lagu ixsaan baa ku jirta nooc ixsaana ayaa ku jira cadgoysi iyo beex maaha xoolahaadii aad ku shaqaysan laheed baa qof intaas siisaad intaasoo bilood ka sugi soo maartid ee intaasoo faa'iida ku keeni lahaa intaasoo biradaad ka sugaysaa marka ixsaan iyo samafal baa meesha ku jirta kol haddii samafal tahay maca almuxsin min sabiil saas darteed waxay dhahaan yuktafaru fi duyuuni maa laa yuktafaru fi lmucaawadaat buyuucda iyo mucaawadaadka waxaan la ogoleen ayaa deynta lagu ogolyahay yutasaamax oo laska sahlaya oo laska aqbalaya ta marka waa banaan tahay xadaثani ibrahim ibn mundir qaale xadaثana anas anas ibnu ciyaadwi can hishaam hishaam ibnu curwa can wahb kaysaan can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma anahu ahbarahu ana aabaahu aabihiis jaabirkaas cabdulahi bn camar wey tuufiya waa la oofsaday waa shahiiday wa taraka calayhi korkiisa wuxuu yahay buu ka tegey alaaiina wasqan soddon wusqi waa soddon suus wey oo lagu leeyahay mxu ah cafwan soddon wusqi wana waxaa weeya halkii wusqi baa soddon iyo lixdan suus ah marka waa aad bay u fara badan tahay alaaiina wasqan soddon wasqi oo halkii wasqi baa lixdan suus uu yahay suus walbana laba kiriya bar uu yahay ayaa markaa noqonaysaa waa raashin fara badan timir fara badan wey lirajuli min alyahuud nin reer yahuudoodaana ku lahaa fastandarahu jaabiru jaabiru wuxuu ka dalbay inuu ka sugo istandarahu alaba indaar yani inuu sugo ni wii ma hayne naga sug aan yar in yar kuu siiye sanad walba wii beerta soo go ka soo go aan ku siiye faabaa an yundira waa diiday inuu ka sugo fakalama jaabirun rasuula allah nabiga alay salaam buu la hadlay liyashfaca lahu ilayhi inuu ugu shafeeco ninkaa asagaa ah, oo uu kala hadlo fajaءa rasuul lahi sal slm baa yimid fakalama alyahuudiya buu la hadlay liyaakuda inuu qaato tamra naklihi jaabir timirtiisa iyo beertimiradiisa timirta ay soo saarayso inuu qaato bilatiina uu u qaato dayntii lahu asaga uu lahaa uu cabdulaahi ku lahaa u qaadaa lyih war waxa maanta uu beerta ka soo go-ayo wiilka ka qaado inta kale iska cafifa adaa waa diiday waaba ka daray markuu rasuulka arkay alayh isalaatu wasalaam mana dhacaysaa buu yidhi qasban ya muxamed fadakala rasuulu sal slm baa wuxuu dhex galaa nakla geedihii timirtaha famashaa fiiha waa dhexsa socday uma qaala lijaabir yani ducadu intaa wadaa rasuulka alayh salam ilah noo barakey buu leehay yahuudigan hanoo jabinin uma qaala lijaabirin jaabir buu wuxuu ku yidhi judda lahu ugu beertan goo qaybqayb u qaybi fa awfi lahu ladii lahu wixii uu lahaa ee aabbaha uu ku lahaa ee ninkaa uu lahaana u oofi oo si fajadahu jaabir baa beertii gooyey midhihii buu jaray bacdamaa rajaca rasuulu markuu nabigu noqday calayhi salaatu wasalaam kadib fa awfaahu alaaiina wasqa soddonkii wusqi ee aabbihii lagu lahaa buu ninkii farta ka saaray u oofiyey dhammaystiran wafadalad lahu waxaaba usoo hadhay sabca cashara wasqan toddobiyo toban wasqi ratirar baa usoo hadhay barakadii baa ku dhacday meesha sala allahu alah wasalam nabiga weliguu meeluu taabtay ama uu duceeyey ama u dhexmaray ama kama muuqan waayin waa muuqanaysaa markaaba fa jaaa jaabirun rasuula allah jaabir oo faraxsan yaa rasuulka u yimid calayh salaam liyukhbirahu si ugu sheego oo ugu bishaareeyo biladii wixii kaana xasilay ee dhacay inay beertii ay barakowday oo nimankii dayntooda o dhan la siiyey weliba timir fara badan usoo hadhay fawajada wuxuu helay nabigo yusali casra casrkii tukanay ayuu soo gaadhay waa la tukaday dabcan falama insarafa markuu soo gadoomay oo salaadii ka baxay akhbarahu bilfadli wuxuu nabigu u sheegay dheeraadkii iyo ziyaadadii soo hadhay iyo nimankii inuu dayntoodii siiyey ayuu u bishaariyey rasuulka alayh salaam faqaala wuxuu yihi akhbir dalika ibn khadaab cumar ibn khadaab arad u sheeg buu yihi arrinta dhacday cumar baa si gaara loogu bishaaraynayaa iimaankiisa si uu maaratay iyo u ziyaado ziyaadatu iimaan lannahu yaqiin baa sii kordhaysa markaad waqaa'ic iyo aad eh, caynulyaqiin waxbay sii kordhaayaan waa la yidhi ma ahee cumar radi allahu canhu wuxuu nabigu ogaa kurbada ku taagan nimankaa yahuudda waxay jaabir ku hayaan ah, dhibaatada ay ku hayaan iyo siday u silcinayaan iyo hadalka nabiga ay diideen buu aad oga xumaa waa ku taagneed war orod cumar u bishaare cumar baa ulbaharsanaay ayadana waa dhici kartaa bay dheen culamadu fadahaba jaabirun ilaa cumar buu tegey faakbaro waa u sheegay wuxuu yihi cumarow dayntii baxday intaasna waa isoo hadhay faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yihi jaabir laqad calimtu anigu waaman ogaaba xiina mashaa markuu dhex socday fiiha rasuulullah nabiga calayh salaam layubaarakanna fiiha in la barakeen doono markiu nabiga dhex galgalay baaban gartay ba meel iska dhigay in la barakeen doono saasuu ahaa cumar radia allahu canhu yaqiinta iyo iimaanka halkaasuu ka taagnaa rasuulka calayh salaam hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo arrimihiisa oo dhan ba aad iyo aad buu marka yuu u yaqiinsanaa baabu man istacaada min adayni halkan baan ku joojinaa wallahu aclam bilahi towfiq sala اllah waslama alaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin